alxamdu lilah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamed wala ali muxamed w slama tasliima kaiira kitaab lbayc ay hada kitaabu lbayc kitaabu lbayc sheegista la sheegaayo kani wey ama waa kitaabu xukmi lbayc xukunka bayca kitaabkiisii wey can cabdulahi bni cumara radia allahu canhuma can rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam anahu qaal ida tabaayaca arajulaani fakulu waaxidin minhuma bilkhiyaari maa lam yatafaraqa rasuulku wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam idaa tabaayaca arajulaan labada nin hadday wax kala iibsadaan fa kullu waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda ka midi bilkhiyaari khiyaar buu ku sugan yahay maa lam yatafaraqaa intaynay kala tegin wa kaanaa jamiican labadooduba ay ahaadaan qaar kulansan ay wada joogaan aw yukhayir ama intaan u dooransiin ay maa lam yukhayir waxay ku cadfan tahay yatafaraqa aw yukhayir aw maa lam yukhayir ama intaanu doorransiin axaduhumaa midkood alaakhara ka kale aanu doorransiin khiyaar bay ku sugan yihiin fatabaayaca calaa daalika dabeedna sidaa ay ku kala iibsadaan yacnii takhyiirkaa uu midkoodka kala dooransiiyey ay ku kala iibsadaan oo baycoodii ku socdaan faqad wajaba albaycu baycu waa waajibay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim bayca wax la kala iibsanayo waa shay bannaan waayo ruuxu waxa uu gacanta ku haysto keliya kuma wada kaaftoomi karo wax gacan kale ku jira ayuu u baahanayaa dariiqa uu ku helayaana mar walba ma aha dee inuu hibo ama hadiyad ama wax la mida inuu ku helo marka xaajadu waxay keensanaysaa iyo maslaxadu in bayca loo banneeyo taasay keensanaysa saas aawadeed baycu waa xalaal oo waa bannaan yahay wuxuu ku bannaan yahay oo xalaal ku yahay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo ijmaaca culammada iyo qiyaaska saxiixa qur'aanku waa xalaaleeyey oo allah wuxuu yidhi wa axalla allaahu albayc ilaahay waa xalaaleeyey iibka marka waa xalaalun binasi alqur'aan axaadiista nabigana sala allahu aleyh wasalam nebigu waa ku xalaaleeyey oo waxauu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam raxima allahu rajulan samxan ida baaca wa ishtaraa ilaahay ha u naxariisto nin sahlanaansho iyo saamaxaad badan oo umuuraha sahla markuu wax iibinayo iyo markuu wax iibsanayo mid walba muslimiintuna waxay ku ijmaaceen baycu inuu xalaal yahay ku ijmaaceen qiyaaska saxiixina wuxuu keensanayaa inuu baycu xalaal yahay waayo xaajada aadkaa ah waxa loogu baahan yahay in cid kale waxay haysto ruuxu uu helo dariiqa uu ku heli karaana waxay tahay waa in iib la sameeyo taasuu markaa ku heli karaa xadiiskani wuxuu sheegayaa labadii nin markay wax kala iibsanayaan bimacnaa laba shakhsi ay wax kala iibsanayaan mid waliba wuxuu ku sugan yahay oo leeyahay khiyaar waxbuu door leeyahoo dooran karaa yacnii iibkii inuu ka noqdo iyo inuu ku sugnaado ayuu labada mid walba la iman karaa fakullu waaxidin minhuma bilkhiyaar maa lam yatafaraqa intayna kala tegin haddii waxa weeye intay wax kala iibsadaan ay kala faaruqaan oo kala tagaan khalaas baycii eh, waa dhammaaday majlisulbayca intay joogeen khiyaarkiiyo doorka ay u lahaayeen inay ka noqdaan iyo inay ku sugnaadaan meesha waa ka baxday yacnii khiyaarulbayci bayci inuu markaa ka noqdo iyo inuu ku sugnaado mid walba uu door lahaa meesha waa ka baxda waa dhaafta marka intay wada joogaan khiyaar bay yeelanayaan khiyaarka waxaa loo jeedaa inuu iibkaa ku sii sugnaado iyo inuu ka noqdo ou yidhaahdo war waan ka laabtay iga daha iga celi xaq buu leeyahay taas khiyaarku wuxuu dhacayaa haba wada joogaane hadduu midkoodka kale door geliyo oo uu war kala dooro ma iibkii inaynu ku socodsiinnaad dooranaysaa mise inaad ka noqoto fasakhaad ma dooranaysaa mise eh, fasakhaad la'aan baad dooranaysa oo yidhaahdo maya fasakhaad la'aan baan dooranayaa xaalka caynkaasa khiyaarkiisii wuu riday khiyaarkiisii waa riday hadday labaduba ridaan khiyaarkoodii midna xaqu yeelan maayo inuu ka noqdo bimacnaa laazim maaha iqaalo waa samayn karaa qofku waa u celin karaa laakiin taasi xaqu isagu leeyahay maaha waa odhan karaa iibkii waxbaynu kala iibsannay iibkiina waa sugnaado wajaba albayc laakiin waxaan kaa codsanayaa inaad ii celiso wuxuu samayn karaa inuu u celiyo waana ka diidi karaa laakiin khiyaarkuu leeyahay kama diidi karo shaygii bay kala iibsadeen caqdigii baa dhacay markuu caqdigii dhacay waa inay kala tegin oo midkoodna ka kale aanu door gelin ayuu idhi war waan ka walaacay iibkiiye i celi ma diidi karo mar hadday wada joogaan oo majliskii ku wada sugan yihiin khiyaarkiina aanu markaa ibdaalin oo isqaadin bimacnaa meesha ka saarin khiyaarkii khiyaarkii waa leeyahay hadduu doorto silcadii alaabta inuu celiyo waa u sugnaatay waa yeelanaya yaa kii lacagta lahaa lacagta inuu celiyo alaabtiisii haysto hadduu doorto waa yeelanaya laakiin laba arrin haddii mid dhacaan ma yeelanayo mid waa maxay waa haddii la kala tago kala taggaasi hadduu dhaco khalaas waa sugnaaday baycu haddaba tafaruqa maxaa loo jeedaa maa lam yatafaraqa tafaruqun bilbadan mise tafaruqun bilqawl ma odhaahda in lagu kala tagaa laga tilmaamaya oo caqdigii uu dhammaaday isna waxaa laga tilmaamayaa eh, tafaruqun bilbadan in jir ahaan lagu kala tago maya waxaa looga jeedaa in jir ahaan lagu kala tago ayaa looga jeedaa bacdi sida kale yidhi waa jiraan laakiin saxiixu waa saas axaadiista qaarkood baana caddaynaysa in laga tilmaamayo inay markaa ashkhaastoodu kala tagto kala faaruqdo oo majliska ay ka tagaan mid hadduu doonaha ku sugnaado laakiin kii kale hadduu ka tago waxay noqonaysaa inuu marka khiyaarkii dhacay weliba xadiis baa wuxuu sheegayaa yacni midkood ugama tegi karo oo uma xalaal aha inuu uga tago khashyata an yastaqiilahu baqasho uu ka baqanayo ka kale inuu yidhaahdo iibka iga celi haddii looga jeedo xeelad lagu ridaayo khiyaarkii ya ta noocaasa haddii ay tahay waxay noqonaysaa waxba ridi mayso masalan saasuu u yara baxay oo dadna soo noqoy waxaanu doonayay inu yidhahdo waa tafarruqnay hada laa yakfi kuma filna maa lam yatafaraqa wa kaana jamiican waxaa laga qaadanayaa inta marka waxa weeye ay wada joogaan in khiyaarkaasi jiro shayga labaad waxay tahay in khiyaarkaasi ku dhacayo in mid waliba ka kala doorransiiyo warimka bayca ma fasakh la'aan baad sidaa ugu sugnaanaysaa mise fasakhaysaa ow dabeedna yidhahdo maya fasakh ma jiro hadday labaduba sidaa yidhaahdaan labada mid walba khiyaarkiisii waa riday hadduu mid ahaan yidhaahdo ka kale aanu odhanna ka yidhi baa khiyaarkiisii riday ka kale ma ridin ee waa u baaqi waayo khiyaarku waa xaq uu isagu leeyahay lahu isqaatu xaqi waxaana u bannaan xaqiisa inuu ridaa waa u bannaan tahay inuu dhaafaa waa u bannaan tahay laakiin xaq shakhsi kale ma ridi karo haddii la doorransiiyo ou isagu markaa waxa weeye doorto ou yidhaahdo fasakh ma jiro dee cindigiisu ka yidhi taasi waxay tilmaamaysaa isqaatu xaqihi laa isqaatu xaqi alghayr inuu xaqiisi ridayo laakiin xaq cid kale inuu ridayo ma sheegayso wa in tafaraqa bacda an tabaayaca hadday kala tagaan bacda an tabaayaca markay wax kala iibsadeen dabadeed walam yatruk waaxidun minhumaa albayca waxay kala tageen walxaal lam yatruk aanu ka tegin waaxidun minhumaa mid labadooda ka midi albayca iibkii aanu ka tegin bimacnaa ka tanaasulin celin faqad wajaba albayc xaqiiqa iibku waa waajibay iibkii waa waajibay ziyaadada nusafa qaarkood baa qoraya oo kordhinaya waxaanay sii caddaynaysaa mawduuci aynu sheegnay unbay sii caddaynaysa labadaa inay marka khiyaar khiyaarku inuu sugnaanayo oo haddii waxa weeye ay wax kala iibsadeen muddaday wada joogaan inay khiyaar leeyihiin hadday kala tagaan iyadoo midkood aanu arrinkii ka noqon baycu wuxuu noqonayaa inuu sidaa ku sugnaado ayuu noqonaya aanu ruuxna ka laabmi karin yacnii shakhsi dib uga laaban karaa ma jiro xadiidkan waxaa laga qaadanayaa baycu inuu bannaan yahay kow waxaa laga qaadanayaa baycu inuu yahay caqdi laasima markii muddadii khiyaarku ay dhammaato inuu yahay caqdi laasima oo aanu ruuxnaba ka noqon karin waxaa ka mid a fawaa'idda xadiiska lagala baxaayo khiyaar labada shakhsi mid waliba inuu yeelanayo khiyaarkoodii haddii aynay ridin intay wada joogaan oo majlisalbayc ay ku sugan yihiin mid waliba khiyaar buu leeyihi hadday laakiin kala tagaan iyagoo midnaba bayci aanu ka noqon amaba ay isdoorarsiiyaan inuu bayca mid waliba doorto ama fasakha doorto oo dabeedna mid waliba bayca uu doorto khiyaarkiisi uu rido waxay noqonaysaa midnaba kama noqon karo bayca laakiin inta majlisulbayc ay joogaan takhyiirna aanu dhicin mid waliba wuxuu xaqu leeyahay inuu bayca ku sugnaado iyo inuu ka laabto xikmada ku jirta in khiyaar la siiyey waxay tahay waa si ruuxu uga fakero oo raalli ahaanshii u dhammaystirmo ila baycu wuxuu ku dhisan yahay taraadi inama albaycu can taraadin marka iyagoo isu niyadsan si ay ku kala tagaan baa la rabaa cuqdadii dadkii inay isu gasho lama rabo marka waxaa la siinayaa inuu arrinka ka baaraandego iska hubsado oo haddii si yar uu galay oo waxaweeye uu ka fekero miyuu ku sugnaadaa mise waa iska daaya yahay can xakiim ibni xizaamin qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa rasuulku wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam albayicaani labada wax kala iibsaday bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqaa intaynay kala tageen waxay ku sugan yihiin khiyaar oo mid waliba door buu leeyihi inuu ama doorto inuu iibka ku sugnaado ama inuu doorto inuu ka laabto aw qaala ama wuxuu xataa yatafaraqaa ilaa ay kala tagaan ayaa mid waliba khiyar leeyihi fain sadaqa wabayana hadday run sheegaan labaduba wabayana ay caddeeyaan buurika lahumaa fii baycihimaa waa loo barakaynayaa iibkooda wa in katamaa haddii ay qariyaan wa kadaba ay been sheegaan labadooduba muxiqat barakatu baycihimaa waxaa la baabi'inayaa iibkooda barakadiisii waa la baabi'inayaa waa la tirtirayaa barakadii baa laga kaxaynaya xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa labada wax kala iibsanaya mid waliba inuu khiyaar leeyahay khiyaarkaasna waxaa la yidhahdaa khiyaarulmajlis baa la yidhahdaa bayca khiyaaro kala duwan baa ku yimaada khiyaarulmajlis baa ka mida khiyaarushardi baa ka mida khiyaarulcayb baa ka mida yacnii khiyaaro kala duwan baa jira khiyaarkani waa khiyaarulmajlis laba kastoo wax kala iibiyaa yeelanaya khiyaarkan nooc labaad oo khiyaarka ka mida ah waxaa la yidhahdaa khiyaaru shardi waa khiyaarkii shardiga waa cidda shardisatay khiyaarka oo hadduu markaa shardisto saddex maalmood inuu arrinkaa ka soo fakero oo iska soo hubsado waxaa la yidhahdaa khiyaaru shardi waa khiyaar shardi ku xidhan inuu shardistu ku yeelanayo khiyaar saddexaad waxaa la yidhahdaa khiyaarulcayd waa khiyaar ceebtu keensatay shaygii laga iibiyey baa waxaa la ogaaday inuu ceeb leeyahay aanu ku ogayn ceeb baa soo baxday waxaa la yidhaha khiyaarulcaayb baa la yidhahdaa marka khiyaarulcaybkaasna wuxuu yeelanayaa inuu ama ku sugnaado iibkaas ama inuu ka noqdo waana inoo iman doonaa inuu khiyaarulcaybkaasi noqonaayo saddex maalmood isaguna noqonayo waa yahay xadiidkani wuxuu ku tusinayaa labadii wax kala iibsanayey hadduu mid waliba run sheego mid waliba uu caddeeyo ceebta waxa uu iibinayo iyo waxa uu leeyahay in loo barakaynayo waxay kala iibsanayaan waajib waxa ah waxa la kala iibsanaya hadduu ceeb leeyahay ceebta in la sheego ayaa waajib ah uma bannaano ruuxii wax iibinayey wuxuu iibinayo ceebtu leeyahay inuu qariyo aanu sheegin ou yidhahdo iska eeg mid u bannaan maaha waajib waxaa ku ah inuu ceebtiisa sheego u yidhahdo ceebta noocayo noocaasuu leeyahy ama qofku ha ku qaato ama ha iska daayo waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau idhi laa yaxillu limuslimin an yabiica musliman shayan fiihi caybun ila bayanahu nebigu sala allahu alayh wasalam waxau idhi qof muslima xalaal uma aha oo qof kaleoo muslima wax ka iibinaya waxa uu ka iibinayaana ceebi ku sugan tahay ilaa bayanahu inuu ceebtaa caddeeyo mooyaane si kale uma bannaanoo xalaal uma aha hadduu ceebtaa qariyoo sheegi waayo wuxuu noqonayaa mid dembaaba noqonaya maruu iibinayaa wuxuu og yahay maradan inay fasaqayso war marada noocan way fasaqaysaa waa inuu yidhahdaa gaadhi buu iibinayaa wuxuu og yahay cillad inuu leeyahay cilladda noocaasuu leeyahay waa inuu yidhaahdaa adigu iska eeg waa inaan odhan admarida shaygu wuxuu doonaba ha noqdee wixii ceebe uu leeyahay ceebtii waa inuu caddeeyaa barakadaana ku jirta xadiiskani siduu sheegaayo hadday labaduba run sheegaan fain sadaqa wabayana labada mid waliba hadduu run sheego caddeeyana waxaana ceebta uu leeyahay buurika lahumaa fii baycihimaa waxaa loo barakaynayaa iibkooda albaraka min allah ilahay baa barakada haya ha is odhannin haddii aad ceebta sheegto wixii waa nuqsaamaya ya tira ahaan haba nuqsaamaanbee waxaa laga yaabaa sida kale in baraka lagugu geliyo ow kaaga nafci bato wixii ka tirada badnaa dembigiina waad ka baxsanaysa hadday laakiin labaduba qariyaan oo ceebaha waxay kala iibsanayaan aynay sheegin beenna ay sheegaan ya wallahi faa'iiday iguma jirto waxaan ka helayaa ma jirto waxaan saaray waa intaa qura oo ku been sheegay muxiqat barakatu baycihima waxay kala iibsanayaan barakadoodii waa la tegsiiyaa bilaa baraka laga dhigaa ya wax barakala ayaa wixii noqonaya xadiiskan waxaa laga daliishanayaa baycu inuu bannaan yahay labada wax kala iibsanaya khiyaar inay leeyihiin khiyaarku hadduu dhammaado dabadeed inuu baycu laasim noqonayo waxay ka mid tahay masaa'isha lagala baxayo run in la sheegaa inay waajib tahay been in la sheegaa inay xaaraan tahay walow bayca gudihiisaba ha ahaato oo waxa la kala iibsanayaba ha laga been sheegaya siciraday joogeenbe inay xaaraan taha laga qaadanaya ceebtii in la caddeeya inay waajib tahay ceebta uu leeyahay in la qariya inay xaaraan tahay ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya fadliga uu leeyahay runsheegu iyo in baraka lagu helaayo iyo in baraka lagu helayo fadliga uu leeyahay runsheegga iyo fadliga uu leeyahay caddaynta shayga la caddeeyo ceebihiisa fadiilada ay leedahaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ciqaabta ay leedahay been in la sheego iibkii lagu been sheego ama ceebihii la qariyaa cuquubada ay leedahayna waa laga qaadanaya baabu maa nuhiya canhu min albuyuuc tii sheegista la sheega ayuu u baab yahay ay baabu dikri maa nuhiya canhu la reebay oo min albuyuuci iibabka ka mid a can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam naha can ilmunaabada rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu reebay can ilmunaabada isku tuurka marada la ysku tuuro ama shayga waxa la kala iibsanayo wax lagu tuuro waa reebay nebigu sala allahu alayh wasalam oo sidaa la yidhahdo iibkaa ku waajibay la yidhahdo wa hiya munaabadadu darxu rajuli sawbahu bilbayci ila arajuli qabla an yuqallibahu aw yandura ilayh darxu rajuli ninku inuu tuuro weeye sawbahu maradiisa tuuro bilbayci iib sababtiina u tuuro ila arajuli ninbuu u tuuray qabla an yuqallibahu intaanuu markaa gedgediyin ka hore rogrogin uu ka iibinayo aw yandura ilayhi ama intaanu eegin uu ka iibinayo ninka wuxuu ugu tuuray iibis uu ka iibinayo ou leeyahay mar haddaan kugu soo tuuray iibki waa sugnaaday ama shaygu ku dhaco ayaynu ku kala iibsanaynaa nasiib wa nahaa wuxuu reebay can ilmulaamasa yacni waxa weeye taabashada ayuu markaa reebay in wax lagu kala iibsado bes iyadoo shaygii aan la hubsan waa lamsu rajuli thawba waa ninku marada inuu taabto walaa yanduru ilayh wuxuu taabanayaa walxaal laa yanduru ilayhi aanu eegaynin ayuu taabanaya kaana waxaa la yidhahdaa mulaamasa ayaa la yidhahdaa mulaamasa ayaa la yidhahdaa xadiiskana bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey baycu sidiisaba wuxuu ku dhisan yahay taraadi ku dhisan yahay inama albaycu can taraadin xadiiska ibnu maajah waa ka sheegayaa baycu wuxuu ahaaday oo qura mid ka soo fulaya raalli ahaansho laysaga raalliyahay ila ah. tijaaratan can taraadin minkum marka tijaaradii maxaa la yidhi can taraadin tijaaratan can taraadin marka waa inay raalli ahaansho ku dhacdaa oo labada mid walba uu ka raalli yahay marka waa inaynay khiyaamo iyo kedin waa inayna ku iman waxaa la kala iibsanaya waa inaan laisla gaadhin waa inaan laysku kedin waa inaan ruuxna ruuxa kala dagin waa inay noqotaa wuxuu marka og yahay ou garanayo ama uu arkay waa inay noqotaa naha can ilqarar xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu reebay can ilqarar kedinta ruux la kediyo inuu reebay shakhsigii in lagu kediyo lama rabo haddii jahaalo garasho waa uu soo galo ama kedini ay soo gasho waxay noqonaysaa midaan bannaanayn masalan laba shay baa la ysku ibinayaa markaasaa mid walba marada wuxuu ku soo tuurayaa ka kale waxaan soo tuuro waxaan kaaga iibsanayaa waxaad igu soo tuurto markaasaa midba ka kale wax ku tuuraya waa munaabada markaasaa la odhanayaa sidaasaa iibkii ku dhacay oo ku waajibay waxay noqonaysaa qarar waa kedin mid waliba wuxuu iibsanayo wuxuu arkay oo ka baaraan degay ma aha mar haddii laysku kediyeyna dee ma bannaananayso maxaa qararkiiyo jaharada loo diidayaa qararkiiyo jahaaladu waxay sababaysaa cadaawad waxay sababaysaa urxumo waxay sababaysaa isqabsi saas aawadeed si muslimiinta niyadooda ay isugu hufnaato laabtoodu isugu samaato cuqdadii cadaawad ayna isu qaadin sida waxa weeye loo yidhi qarar waxbaha ku kala iibsaninaya jahaalo sidaas wey marka waxaa laga qaadanayaa mulaamasada iyo munaabadada labadaas siyood in wax lagu kala iibsadaa inayna bannaanayn maxaa la rabaa inuu mid waliba wuxuu iibsanayo iska arko waxaa la ysku iibsadaa mar waxay noqotaa in waxa weeye alaab iyo in laysdhaafsado lacag oo midbaa wuxuu iibinayaa dhul ama wuxuu iibinayaa xoolo nool ama wuxuu iibinayaa ceel ama wuxuuhanti maguuraana midna wuxuu bixinayaa lacag lacagta nooceedii mar haddii la garanayo iyadu waa iska macruuf yacnii nooca ay tahay mar haddii la garanayo baycu ku dhacay waa la garanayaa waayo dhammaanteed waa isku wada mid ama dollar waxaa lagu kala iibsado ama lacag kaleoo qalaad waxa lagu kala iibsado ama lacagta waddanka waxa lagu kala iibsado noocuun waa inay xadidan tahay shayga hadda markaa kale alaabta ah waxa badeecaddee la iibinayo waa in la iska arkaa ou yahay wuxuu markaa garanayo arkay ama markan ha ahaato inuu arko ama ha ahaato inuu hore u arko u yaqaanay marka waa inay noqon shay majhuula waa inay noqon bayc baa inoo iman doona la yidhaha baycu salam oo badeecaddii baa maqan laakiin waa baycun mawsuufun fi dimma isagana waxaa lagu garanayaa sifadaa lagu garanaya waan arki doonnaa insha allahu tacaala waa bayc dimmada qofka fuulaya badeecaddii xaadir ma aha laakiin sifo tafatiran sifo tafatiran baa la sifaynaya oo shaygii lagu garan karo saas yadaa waa in muuqdaa marka labada nooca halkan lagu diiday midna waxaa munaabada mid waliba ka kale waxbuu kusoo tuuraya ama mid ahaan baa soo tuuraya ka kalena lacagtuu bixinaya wuxuu leeyahay marada shay baan kugu soo tuurayaa shaygaan kugu soo tuura qiimaha intaasaan kaa siinaya waayahay dabeedna mid muuqaado waa ku tuuran iska bixi lacagta dee waxaa ku sugan qarar ama mid waliba ka kaluu wax ku soo tuuraya dee nooc qimaaraa ku jira waxaani inay markaa qiimihii gaadhayaan inaynay gaadhayn lama garanayo jahaalaa ku sugan ama taabashada marka waxa kaa taabato baan intaa kaa siiyey ya markaa ku kastoy gacantiisu ku dhacdo baan qiimaha kaa siinaya lama garanayo kay ku dhacaysaa waa kee ma mid qaaliya ma mid jabanba ya maryaha qaarkood baa muuqa marka laga eego dhalaal weyn laakiin haddii la taabto laga yaabaa maradu waxay ka samaysantahy inay liidato haddaad taabato bayci waa sugnaaday intaasaan kaa siiyey dee jahaala ku sugan iyo qaran saas aawadeed waxay noqonaysaa mid mamnuucay noqonaysa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi laa talaqaw arukbaan ha kula kulmina arukbaani kuwa safarka ah ee debad ka yimi ee badeecadda ka keenay ha qaabilin oo beledka intaynay soo gelin intaa ka hor tagtaan halkaa ha kula kulmina sidaa waxay uga iibsataan laa talaqaw arukbaan arukbaan waa jamcu raakib raakibka waxa la ka wax fuushan waxaase loo jeedaa kii safarka ahaaye badeecaddii debad ka keenay ayaa loo jeedaa walow waxbaba yaanu fuushanaan hadduu doono cagiisaad ku soconayo isagaan magaaladii soo gelin sayladiina aan iman inta laga hor tago in halkaa wax lagaga soo iibsadaa la diidayaa laa talaqaw arukbaan kuwa socdaalkee safarkee badeecadda debad ka keenay ama xoolaha debad ka keenay ee weli suuqii aan gaadhin intaynay magaalada soo gelin halkaa ha kaga horteginoo ha kula kulmina oo ha kaga iibsanina walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin qaarkiin yaanu ku iibin iibka kuwo kale bimacnaa shaksi baa shaksi kale wax ka iibinaya markaasaa intuu ka siiyey buu wuxuu leeyahay war maya iska daa anaa in ka yar kaa siinaya shaygan iibsanayso ee uu tobanka dollar kaa siinayo sagaal baan anigu kaa siinaya ama siddeed ta noocaasa ha samaynina walaa yabic yaanu iibinin bacdukum barkiin calaa bayci bacdin iibka qaar kale yaanu ku dul iibin walaa tanaajashuu iibka ha isku haweynina oo bimacnaa ruuxii markuu wax iibsanayo badeecaddii ruuxa laga iibsanayey inuu ruux kale yidhaahdo waar intaa ha ka siinin anaa in ka badan kaa siisanaya ugamana jeedo inuu ka siisanayo wuxuu doonayaa inuu shayga qaaligareeyo taas uga jeeda tanaajishku waa saasoo kale walaa tanaajashu najshigu alaabtiibuu qiimaheeda qiimo ka badan u dhigayaa isagaan uga dan lahayn inuu iibsadee inuu sicirka sare u qaado uga dan lahay ou qofka ku qaali gareeyo tanaajusha waa taas marka walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin qiimihiibuu buu hoos u dhigayaa waxaan odhanayaa intaa in ka yar baan kaa siinaya iska daa kan kalena waa cabsiga wuxuu leeyahay qiimo kaa badan baan kaa siisanayaa intaad ka siinayso ujeeddadu uga dan leeyahay inuu iibsadaba maaha ama ruuxa alaabta leh ha isku ogaadaan oo ha ku ballamaan ama darafkiisaba ha ka sameeya qofkuye inuu sidaas sameeya mid u bannaan maaha walaa yabic xaadirun libaadin yaanu iibinin mid xaadiroo joogaa libaadin mid baadiye ka yimi mid reer baadiye ayaanu iibin libaadin mid reer baadiye ah yaanu u iibin walaa tusaru alghanam adhiga ha gaaxinnina markaa iibinaysaan intaad soo gaaxisaan adhigii irmaanaa si loo moodo caano badan inuu leeyahay sidaasayladda ha ku keenina walaa tusarruu ha soo gaaxinnina alghanama adhiga markaa iibinaysaan waman ibtaacahaa ka iibsada neefkii la soo gaaxiyey ay almusaraa damiirka haadu wuxuu noqonayaa almusaraa tii la soo gaaxiyuu noqonaya fa huwa bikhayri nadarayn labada aragtiyood ka wanaagsan ayuu ku sugan yahay oo waa door leeyahay bacda an yaxlubahaa markuu liso dabadeed buu door yeelanayaa in radiyaha amsakahaa hadduu ku raalli noqdo waa haysanayaa wa in sakhitahaa hadduu nacana raddaha waa celinaya wa in sakhitahaa hadduu nacana raddaha waa celinayaa wa saacan min tamrin yadii waa celinaya wa saacan saacna waa celinaya waa la celinaya min tamri timir ah xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii lafdin bilkhiyaari alaaan wuxuu ku sugan yahay khiyaar ayuu ku sugan yahay alaaan saddex habeen ayuu ku sugan yahay khiyaarkaas halka bikhayri nadarayni la yidhi ayuu wuxuu bilkhiyaari alaaan xadiiskan waxaa laga qaadanaya masaa'il masaa'isha laga qaadanayo waxaa ka mid a dadkii badeecad ka keenay debadda intaynay magaalada soo gelin suuqana aynay soo gaadhin in laga hor tago oo bannaanka wax lagaga soo iibsado ama debadda magaalada wax lagaga soo iibsado iyagoo sicirkii weli aan ogaan nebigu sala allahu alayh wasallam waa reebay waa mid aan bannaanayn sababta loo reebayaana waxay tahay ninkan alaabta wadaa ama xoolaha wadaa ama badeecaddan uu bered kale ka keenay wadaa sicirkii suuqa weli kama war hayo dee waxaa dhici karta in lala gaadho oo qiime aan wax joogin laga siisto hadhowna waxaa dhici karta markuu qiimaha ogaado inuu ka murugoodo oo is yidhaahdo si xun buu kuu galay oo waa ku kadiyey marka inuu ka murugoodo oo hadhow isku cilkaambiyo baa laga taxadirayaa waxaa la rabaa in laysu niyad samaado labada nooc walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin iyo walaa tanaajashuu waa laba nooc oo iyagana la reebaayo ashyaada halkan laynoogu taxaayo dhammaan waa iibabkii la reebay oo waxaa jira waxyaalo iibabka ka mida oo la diiday oo sharcan loo reebay ayaa jira marka iibabka la reebay ashyaadani ka mid yihiin oo sharcan laynoogu diiday ayay ka mid yihiin marka ciddii alaab dibadda ka keentay oo beled kale ka keentay intaynay suuqa soo gaadhin waa inaan laga hortegin ama xoolo baadiyo ka keentay intaanu siylada iman waa inaan laga hortegin hadday dhacdo in laga hortago oo halkaa wax lagaga soo iibsado hadhow markuu suuqa yimaado ninkii alaabtaa lahaa ee dabadda wax lagaga soo iibsaday intaanu suuqa soo gaadhin ama ninkii xoolaha watay oo isagoo suuqa aan soo gaadhin wax laga soo iibsaday fa idaa ataa saaxibuhu suuqa fa huwa fiihi bilkhiyaar ninkii alaabtaa ama xoolaha waday markuu suuqa yimaado khiyaar buu leeyahay wuxuu u door leeyahay iibkii inuu sidiisa u daayo iyo inuu iibkii ka noqdo ou uu yidhaahdo lacagtaadii baad leedahay alaabtaydii baan leehay waayo nebigaa khiyaarka siiyey waa nahyi waa la reebay markii la reebayna haddii mukhaalafadaasi dhacdo markuu qiimaha ogaado suuqa yimaado wuxuu yeelanayaa khiyaar xadiis baana sidaas sii caddaynaya oo tilmaamaya markuu suuqa yimaado inuu khiyaarka yeelanayo faida ataa saaxibuhu suuqa fahuwa fiihi bilkhiyaar nooc mukhaalafaa buu ku dhacay markaa saas aawadeed khiyaar baa la siiyey halkaa waxaa laga qaadanayaa nahyi kasta inaanu fasaad keensanayn ahlucilmiga qaarkood waxay itlaaqeen annahyu yaqtadii lfasaad nahyigu wuxuu keensadaa fasaad laakiin nahyiga fasaadka keensanayaa waa nahyiga daatada shayga u noqonaya amaba wax mulaasim laho aynay kala bixi karin u noqonaya laakiin nahyiga shay ka baxsan u noqonaya shaygii fasaad ma keensanaya ismi baa ka imanaya marka marba haddii khiyaar la geliyey oo la yidhi neefka la soo gaaxiyo qofka laga iibiyaa khiyaar buu yeelanayaa markuu lisa dabadeed marka horena soo gaaxinnina dee lama odhan faasid weeyo iibkani asixi maayo haddii la doonayo in lagu sii sugnaado mar dambe caqdi saxiixa ah ha la sameeyo oo dib ha loo kala iibsada lama odhan kii horaa la daynaya markuu khiyaar yeesho idan hore inuu asaxaa laga qaadanaya waxaa la mida ah, laa talaqaw aljalab ya faman tuluqiya aljanab faida ataa saaxibhu suuqa fahuwa fiihi bilkhiyaar waxaa la soo jillaabayee meel kale laga keenay ee la doonaayo in markaa la soo iibgeeyo ha ka hor tegina dabadda magaalada ha kaga soo iibsanina intaa ka hor tagtaan hadday dhacdo in la sameeyo kii u saaxiibkaa wuxuu yeelanayaa khiyaar markuu suuqa yimaado dabadeed marka nahyigaas inaanu fasaad keensan baa laga qaadanaya sababtu maxay tahay jihada nahyiga iyo jihada bannaanaanshaha kala laba shayoo islaazimaya ma aha marka haaliban nahyigu fasaad buu keensadaa laakiin suwarka qaarkooduna fasaad keensanayn baa jirta markaasna waa marka labada jiha kala baxayaan jihatu nahyi iyo jihatu libaaxa ama jihatu lamr walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin walaa tanaajashuu yacni marna shayga qiimihiisiibaa hoos loo dhigaya marna saraa loo qaadaya shaygii uu ruuxu iibsanayey ayuu wuxuu odhanayaa qiimo ka yar qiimaha uu kaa siiyaan kaa siinaya iska daa dee qof cuqdad baa isugu gelaysa muxuu sidaa kugu gelin ka xumaanayaa ila qofku mucaamalada uu isagu jecel yahay in dadku kula dhaqmaan waa inuu isaguna dadka kale kula dhaqmaa nabigu muxuu ihi sala allahu alay wasalam man axabba an yudkhala aljannata waan yuzaxzaxa min annaar falta'ti maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir walya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'ta ilayh nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam kii jeclaysta in janno la geliyo naarna laga fogeeyo haa geeridiisu ha u timaado isagoo rumaynaya ilaahay iyo maalinta aakhiro isagoo rumaynaya ha dhinto walya'ti ila annaasi dadkana ha yimaado biladii yuxibu an yu'taa ilayh dadka ha kula dhaqmo oo yimaado ha kula mucaamilo wuxuu jecel yahay in dadku isaga kula dhaqmaan mucaamalada uu jecel yahay dadku inay kula mucaamilaan isaguna dadka ha kula mucaamilo laakiin inuu yidhaahdo dadka anigu waxaan kula mucaamilayaa sidan laakiin iyagu sidaa yaynay ii gelin igula mucaamilin waa arrin khalada ah. waxauu isagu ka xumaanayo ee uu dhibsanayo haddii lagu samayn lahaa inuu dadka kale ku sameeyaana mid u bannaan maaha akhlaaqda wanaagsan waxay keensanaysaa inuu mucaamilku jecel yahay dadku inay kula dhaqmaan inuu isaguna dadka kula dhaqmo oo kula mucaamilo dee ruuxna ma jecla qofku wax ka iibinayey oo uu qiimo ku baayacay isagoo qofkii aan ka tegin inuu yidhaahdo iska daa anaa wax ka yar kaa siinaye laakiin hadday kala tagaan inuu ku yidhahdaa dhibi kuma sugnaa markaale iga iibso intaasaan kaa siinaya laakiin meeshay wax ku kala iibsanay iyagoo taagan oo aynu ka faaruqin ya inuu sidaa ku yidhahdaa uma bannaana waxaa la mida badeecad buu ruux markaa ruux ka iibinaya qiimuu markaa u sheegay inuu ka siisanayo qofkii badeecadda iibsanayay markaasaa mid kale intuu soo cararo yidhi war intuu kuu sheegay in ka badan baan kaa siisanaya intuu yidhi waa kaa siisanaya anaa kaaga badinaya weliba muraadkiisuna maaha inuu ka iibsado inuu ku haweeyo bes buuga jeedaa badeecadda qiimaheedana sare u qaado taasina mid u bannaan maaha shayga afraad nebigu wuxuu reebay sala allahu aleyh wasalam ruux xaadira oo joogaa inuu ruux baadiyo ka yimi wax u iibiyo ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam reebay walaa yabic xaadirun libaadin xadiis soo socda ayaa inoo sii caddaynaya oo markii ibnu cabbaas lagu yidhi muxuu yahay xaadirun libaadin macnaheedu waa maxay wuxuu ihi laa yakuunu lahu simsaaran dilaal u noqon maayo marka waxaynu ku arki doonnaa xadiiskaa soo socdaynu sharxiisa ku arki doonnaa aan dib u dhiganno walaa tusaru lghanam adhigii ha gaaxinnina khusuuska adhi oo keliyana xukunku kuma gaarahee neefkii irmaana noocu doonaba ha noqdee in la soo gaaxiyo marka la iibinayo ayaa la diidayaa si loo moodo inuu caanan badan yahay dadka qaar waxay sameeyaan neef irmaan hadday iibinayaan way soo gaaxiyaan dabeedna waxaa laga yaabaa suuqa meesha lagu kala iibsanayo lafteeda in lagu lisaa laga yaabaa haddaan la lisinna waxaa la arkayaa inuu candhakarsan yahay in candhadiisu weyn tahay oo uu candhakarsan yahay baa la arkaya wuxuu ruuxu u malaynayaa inuu caano badan leeyahy hadhow markuu kaxaysto waxaa laga yaabaa markaa la soo gaaxiyey uu lisay mooyaane inta dambe caanihiisi inay yaraadaanoo wax nafle ayna noqon aad u yaraadaan hadday dhacdo caynkaas wuxuu yeelanayaa khiyaar waa khiyaaro caybkii oo kale wuxuu yeelanayaa saddex maalmood ama saddex habeen ayuu door leeyahay inuu iibkaa sidaa ugu sugnaado iyo inuu iska celiyo marka xadiisku adriguu sheegay ee xoolaha kalena waa la mid waayo maqsuudka loo reebay waa maxay waa qishka iyo tadliiska ku jira daraaddeed arrinkii baa laga madoobaynaya dadkii si kale loogu sawiray nooc khiyaanaa ku jirta nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxau ihi man ghashana falaysa minna ku kastoo gish nagu sameeya oo bimacnaa wax noo qariya ama nooc khiyaana a sameeya falaysa minna nagama mid aha yacni dayruu naga yeli dayra ayuu naga yeli marka hadday noqoto inuu iska celiyo saac timiruu raacinaya saac timira ayuu raacinaya haddii la yidhaahdo saaca timirta maxaa loo raacinaya maa la yidhaahdo caanaha laftoodii ha la celiyo ama qiimihii caanaha ha la celiyo maa la yidhaahdo sababtu waxay tahay caanihii way iskhilkhilaafi karaan way kala badan karaan intaa ma ahayn iyo waa ahaayeen baa la ysku qaban karaa caanuu intaasay ahaayeen ha ka lisay iyo maya way ka badnaayeen waxaad ka listay nisaac baa ka iman karaa damarita maadaama dood iyo uu ka iman karo iskhilaaf iyo doodi waxaa la sameeye daabid lagu kala baxo oo dooddii lagu jarayo oo maxay ah hadduu iska celinayo intaas gudaheeda saddexdaa habeen gudaheeda hadduu ku celinayo neefkiibuu ruuxa u celinayaa saac timirana waa raacinaya saac timirana waa raacinaya saaca timirta ah culammada qaarkood waxay yidhaahdaan waa laba kiilo iyo afar boqoloo garaam bacdu ahlicilmi waxay dhahan waa saddex kiilo weeye bacdi waa ka sii yareeyaan waa laba kiilo iyo afartan garaam calaa kulli xaal laba kiilo iyo dheeraad laba kiilo waxbaa la socdaa marka qatcan linisaac si doodda loo jaraa sidaa loo yidhi waxaa laga qaadanayaa ashyaada la reebay in layska jiro maadaama nahyi ay tahay ayaa laga qaadanaya oo bayciyadii nahyiga ahaa ee la reebay bay ka mid tahay noocyadaas saasay noqonaya sida xuquuqda islaamka u ilaalinayana waa laga faa'iidaysanayaa xadiiska can cabdulahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama nahaa can bayci xabali lxabala cabdulahi bni cumar wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam nahaa reebay can bayci xabali lxabala yacnii neefkii dhalayay uurka waxa uu ku siga ayaan kaa iibiyey in la yidhaahdo ayuu reebay nebigu sala allahu hashii dhalaysay ama sacii dhalayay ama waxa weeye neefkii adriga ahaa saa si leeg ahaa ee la mid ahaa in la yidhahdo calooshiisa waxa ku jiraan kaa iibiyey in la yidhaahdo taas waa reeba waayo lama garanayo waxa calooshiisa ku jira wuxuu noqon doonaa ma dhicis buu noqon doonaa ma dhammays buu noqon doonaa ma lab buu noqon doonaa ma dhadig buu noqon doonaa ma labuu noqon doonaa ma taanuu noqon doonaa laga murqabo marka nooc qimaara soo gelaya nooc khamaarah ya hadduu dhiciyo waxba ma yeelanayo taasina waa hurmi waa khasaare xoolihiisii baa ka khasaaroobay muxuu iibsaday markaa waxay noqonaysaa inuu waxba waayo hadduu dhammays noqdo noocuu noqonayaa hadduu nolol ku dhasho noocee buu noqonayaa lama garnayo naha wuxuu reebay can bayci xabali alxabala ayuu markaa reebay ay can bayci xamli alxawaamil kuwa geela riman ama lo'da dhalaysa ama adhiga dhalaya waxay uurka ku sidaan baan kaa iibinaya marka waxaa soo gelaya umuuro badan waxaa soo gelaya in laha uurka laftiisaan kaa iibiyey kaa uurka ku sido waxaa kaloo soo gelaya oo culammada qaar ku fasireen kaa uurka uu ku sidaa wuxuu dhali doonaan kaa iibiyey waa xamlilxamli ka uu uurka ku sido markuu dhasho dabadeed ee isaguna markaa waxaanu wax dhalayo wuxuu sii dhalaan kaa iibiyey wax jirana maaha markaa wuxuu noqon doonaan lama ogaa inuu wax dhali doonaan lama ogaa taa lafteeda culamada qaar baa ku fasiray oo xabalilxabala yidhi waxa weeye waa xamlil xamli waa uurka ka ku sugan kuu sii dhali doonaan kaa iibiye yaa ogba inuu nolol ku dhalan doono yaa ogba inuu wax dhali doono lama oga waa wa kaana baycan yatabaayacuhu ahluuljaahiliya wa kaana baycan wuxuu ahaa iib yatabaayacuhu ay wax ku kala iibsadaan ahluljaahiliyati dadkii gaalnimada u ehelka ahaa ee u saaxiibka ahaa iibay wax ku kala iibsadaan buu ahaa kaana arajulu yabtaacu aljazuura ilaa an tuntaja annaaqra ninku wuxuu iibsan jiray aljazuura neefka geela ayuu iibsan jiray ilaa an tuntaja annaaqa ilaa hashu ka dhalayso ayuu iibsan jiray suma tuntaja alatii fii batnihaa dabeedna ay ka dhalayso ta ku sugan qiila waxaa la yidhi innahu kaana yabiicu shaarifa wuxuu iibin jiray hasha weyn wa hiya alkabiiratu almusinna waa tii weynayd ee da'da weynayd binijaaj iljaniin wuxuu ku iibin jiray uurjiifka dhashiisa alladii fii batni naaqatihi yacni kaasoo ku sugan hashiisa uurkeeda ku sugan ayuu ku iibin jiray xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim xadiisku waxa uu sheegayaa neefka caloosha ku jira in la iibiyo inuu nabigu reebay calayhi asalaatu wasalaam marka xabalilxabala culammadu waxay yidhaahdaan ma waxa weeye neefka markaa uurka ku jira mise neefkaasi neefku dhali doono ayaa looga jeedaa mar waxay noqonaysaa in loo jeedo can bayci alxamli uurka kuku jira in la iibiyo in la diidaayo haddii la yidhaahdo xabalilxabala waxaa loo jeedaa neefkaasi neefku dhali doonana waxay noqonaysaa xamlulxamli xamlilxamli bay noqonaysaa ahlucilmiga qaarkoodba mid bay ku fasireen culamada qaarkood waxay yidhahen waa neefka uurka ku jira culamada qaarkoodna waxay dhahen waa neefkaasi neefku dhali doono marka labada ti lagu fasiraba waxay noqonaysaa shay markaa aan joogin in la iibiyo in la diidaayo xadiidka qadarkiisu waa intaas weeye anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa can bayci xabali lxabala intan ka dambaysa waxay noqonaysaa tafsiir oo kama mid aha xadiiskii marfuuca ahaa kama mid aha tafsiirka ayaa ku fasiray culamo badani waxay yidhahdeen waxaa ku fasiray cabdullaahi bni cumar saxaabiga xadiidka soo wariyey baa sidan ku fasiray qowl labaad wuxuu leeyahay waxaa ku fasiray naafic oo raawiga cabdulaahi bni cumar ka warinaya ah waana mawlihii cabdulaahi bni cumar sidaana ibnu cabdilbar ayaa maray marka culammada qaarkoodba mid bay mareen waxayse u badiyaan riwaayaadka qaarkoodna ay daahir ku tahay inuu yahay min qowli cabdilaahi bni cumar saxaabi xadiisuu soo wariyey hadduu isagu fasiro tafsiirkiisu waa ka fiican yahay tafsiirka cidda ka dambaysa waayo waxaa la yidhahdaa alraawi aclamu bimarwiyihi raawiga u aqoon badan wuxuu soo wariyey wuxuu soo wariyey macnihiisa isagaa u aqoon badan wuxuu ku fasiray waa iib gaaladii ay wax ku kala iibsan jireen oo ninka ayaa wuxuu iibin jiray neef geela neefka geela wuxuu iibin jiray ilaa an tuntaja naaqa ilaa ma iyo hasho ay dhalayso uma tuntaja dabadna ay dhalayso allatii fii batniha ta caloosheeda ku suganna ay dhalayso marka wuxuu macnihiisu u dhacayaa lacagtii baa la amaahanayaa oo hashii marka la iibsado waxaa lagu iibsanayaa biamanin mu'ajal lacag dib laga bixin doono naqad aan ahayn xilliga la bixin doonaana weliba aan la garanayn oo ay tahay ilaa inta hashaasi ka dhalayso hashaasi waxay dhashaana ay ka sii dhalayso marka lama garanaayo goortay noqonayso waxaaba dhici karta kay dhashaa inaan waxbaba dharin markaa saman mu'ajal wakhtiga lacagta la bixinaayo waxay noqonaysaa mid markaa majhuula marka tafsiirkani waa ka duwan yahay labadii tafsiire hore aynu sheegnay dhowr tafsiir baa lagu fasiray tafsiir afraad waa lagu fasiray oo waa in la yidhaahdo maya inta dambe ku jirin baa uu noqonaya tafsiirka xabalilxabala waa in la yidhaahdo intan hore kaana rajulu yabtaacu aljazuura ilaa an tuntaja annaaqa intaas oo kale a qaarna ku fasireen oo waxay yidhaha xabalilxabala waxaa loo jeedaa hal baa la iibsanayaa ama tulud baa la iibsanayaa waxaa lagu iibsanayaa lacag la bixinaayo marka hashaasi dhasho hal kaloo riman baa waxaa la odhanayaa hashaasi markay dhashaan lacagta u siinaya waana majhuula lama garanayo goortay dhalayso waxaaba dhici karta inaynay dhalin ee waxaweeye ay dhicisana waa dhici kartaa yacani dhammays baa aynay dhalin marka waa afar tafsiir oo kala duwan laba tafsiir waxay u dhacayaan in waxa weeye shay macduuman jirin la iibinayo waa tafsiirka maxay lagu fasiraayo hashaa caloosheeda waxa ku jiraan kaa iibinaya waa la mid xayawaanaadka kalena sacaasi neefkuu sidaan kaa iibinaya saca iibin maayo neefkuu sidaan kaa iibinaya hasha iibin maayo neefka uu sidaan kaa iibinaya lamana garanayo neefkuu sidaa wuxuu noqon doono ma dhicis buu noqon doonaa ma dhammays buu noqon doonaa ma nolol buu ku dhalan doonaa ma bakhti buu ku soo dhici doonaa ma labba ma dhadigba ma laba ma midba midna lama garno waxaa ku jira jahaalo iyo qarad marka haddii la yahay bayculxamli iyo baycu xamlilxamli labaduba waxay noqonayaan bayculmacduum haddii labada tafsiira kale lagu socdo oo la yidhaahdo waxaan kaaga iibsaday hashaa ama awrka lacag aan bixinayo markay hashani dhashaan ku siinayaa lacagta ama kay dhashaa uu sii dhalo ayaan ku siinayaa lacagta waxay noqonaysaa markaana waxa weeye waa bisamanin muajal biajalin hayri macluum in lagu iibinayo lacag muddo loo yeelay muddadana aan la garanayn oo muddadii ay tahay mid aan la garanayn ay tahay marka afartaa tafsiir ee kala duwan ayaa lagu fasiray marka tafsiirka dambe uu ku fasirayo cabdullaahi ibnu cumar uu ku fasirayo waxay noqonaysaa bisaman muajal yacnii lacag la wakhtiyeeyo wakhtii loo yeelay oo dayn ah laakiin wakhtigeedu aanu ahayn mid la garanayo wakhtigeeda aan la garanayn marka jahalada soo gashay daraaddeed baa loo reebiya wa qiila innahu kaana yabiicu shaarifa wa hiya alkabiiratu lmusinna binitaaji aljaniini aladii fii batni naaqatihi qiilkan tafsiirkan dambe wuxuu sheikhu ka cabiray qiila waa siqatu tamriid marka nooc tadciifa laga dareemaya in la daciifinayo wuxuu yidhi waxaa kaloo la yidhi wuxuu iibinayaa hashii weynayd buu iibinayaa duqda ahayd ashaarif waxaa looga jeedaa waa mid duq ah kaannaha ay ku dhowdahay wakhtigay dhimanaysayba in geeri qarka ay u saarantoo kale laga dhigay wuxuu ku fasiray wahiya alkabiiratu lmusinna waa ta weyn ee da'da ah ee gabowday waa duq duqdaa wuxuu ku iibinayaa binitaaji aljaniin alladii fii batni naaqati hashiisa riman ninkan iibsanaya hal baa u riman hal riman buu leeyahay hashiisa riman neefkay dhali doonto waxaad iga siisaa duqdaa marka maxaa la ysku iibinayaa duqdan iyo neef weli aan dhalan lana ogayn siduu u dhici doono marka shaygii lagu iibsaday hashan duqda ah wuxuu noqonayaa majhuul wuxuu noqonayaa macduum wakhtigiisii waa majhuul markanna wax jira ma aha oo dee bannaanka jooga marka sidaas aawadeed jahaalada iyo qararka soo galay baa loo diidaya calaa kulli xaal xadiiska waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha caloolaha xoolaha ku jira ee weli aan dhalan inaan la iibin karin si mustaqili oo madax bannaan inaan loo iibin karin si madax bannaan maxaa loo jeedaa yada in bayc loo gaar yeelo maxaa bannaan waxa bannaan hashii dhalaysay ama sacii dhalayay ama ridii dhalaysay in markaa la iibiyo qiimo loo gaar yeelay waxaa caloosha ku jiraana aanu jirin ee la yidhaha neefkan dhalayaan kaa iibinaya ama hashan dhalaysaan kaa iibinayaa dee waa hal dhalayso way qiimo badan tahaye waxaan kaa siinayaa intaa iyo intaa qiimo fara badan waxaan caloosha ku jiraa iibkii waa ku jiraan laakiin muqdur mucayana looma gaar yeelin laakiin calaa sabiili tabac baa loo iibiyey yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan qaacidadu maxay tahay wax aan si madax bannaan u sugnaan ayaa tabacnimo u sugnaada neefkan caloosha ku jira iibku waa ku dhacay laakiin si madax bannaan uguma dhicin wuxuu ugu dhacay calaa sabiili attabac si uu kan markaa raacayo oo dabagelayo oo aan isaga qiimo loo gaar yeelin ayuu ugu dhacay waxaana la yidhahdaa attaabicu taabic shayga taabicaahi wuxuu markaa raacayo buu xukum ahaanna raacaya waxaa kaloo la yidhahdaa qaacido kale attaabicu laa yufradu bilxukm shayga taabica ah ee shay kale dabagelaya raacaya xukum looma gaar yeelo maxaan bannaanayn neefkay uurka ku sidana waxaan kaa siinayaa boqol dollar ama laba boqol baan kaa siinaya yadana waxaan kaa siinayaa maalan toddoba boqol ama siddeed boqol maalan waa tusaale ta noocaasi ma bannaana waayo neefkii uurka ku jiray qiimaa loo gaar yeelay marka waxay ka dhigan tahay si madax bannaan in isaga loo iibiyey nahaa can bayci xabalilxabala marka wuxuu noqonayaa baycaasi ma asaxayo waxaa loo diiday waxyaalaha uurka ku sugan ama caloosha ku sugan in la iibiyo waxaa loo diiday jahaalada ama qararka ku jira daraaddeed baa loo diiday urjiifka in la iibiyo ama neefkaa caloosha ku jira in la iibiyo oo si madax bannaan loo iibiyo saasaa loo diiday neefkaasi neefku dhali doonaan kaa iibiyeyna waa shay macduuma la iibinayaa saas aawadee ma asaxayo waxaa laga qaadanayaa oo kale muddaynta lacagtii la muddaynayo oo lagu muddaynaayo muddo aan la garanayno majhuul ah dhowaan karta fogaanna karta intaana qarar uu ku sugan yahay iyo kedin layskuna qabsan karo saas aawadeed taasna inaan la samaynayn ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa in ajal loogu yeelo shay majhuula inay xaaraan tahay waxay noqonaysaa nooc qarara iyadana ku jira say u dhici doontana lama ogaan waxaa laga qaadanayaa in markaa waxa weeye ashyaadii dadku kala iibsanayeen in fasaadkii laga dhammaynayo oo la doonaayo hadhow nisaac iyo khusuumo iyo dood iyo cadaawad iyo nacayb inaanu ka iman yacni waxa weeye waxaa laga dhigayaa mid hufan ayaa laga dhigaya marka shay macduuma oo markan aan jirin lama iibin karo dararka ku sugan daraaddeed laba shay oo macduum ana laysuma iibin karo waynu arki doonnaa baycu salam isaga badeecaddiibaa maqan laakiin lacagtiibaa naqad baycina waxa weeye waa baycun mawsuufun bidima isagoo arki doonaa waa yahay can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa can bayci samara cabdullahi bni cumar wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam nahaa reebay can bayci samara midhaha in la iibiyo inuu reebay xataa yabduwa salaaxuha ilaa uu ka muuqanayo ka daahirayo wanaaggoodu ay bislaanayaan oo wanaagsanaanayaan naha albaa'ica waalmushtarii waa ka reebay ka iibinaya iyo walmushtariya ka iibsanaya labadaba labadaba waa ka reebay nahyigu kuma gaarho keliya labada mid ahaan labadaba waa laga reebay xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey yabduwa salaaxuhuna waxaa loo jeedaa inuu noqdo mid bisil midhahaasi bisil oo la goosan karo oo bislaaday ayaa loo jeedaa midhahaana ama ha ahaadaan kuwii timirta kuwii cinabka midhihii kale noocu doonaba ha noqdo asamara waa caam marka midho aan bislayn lama iibin karo xadiiskan waxaa laga qaadanayaa midhaha goorta la iibinayaa inay noqonayaan markay bislaadaan ee wanaagsanaadaan laakiin inta wanaaggooda aanu muuqan oo daahirin intaan wanaaggoodu muuqan lama iibin karo waayo haddayna weli bislaan waa khasaari karaan waxaa dhici karta inayna bislaanba noocqararaa soo gelaya kedin baa soo gelis marka xoolihii dadka in baatil lagu cunaa la diidaya walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbaatil xoolihii dadka in baatil lagu cuno ayaa la diidayaa lamana odhanayo ashyaada la reebay hadday isaga raalli noqdaan dhibi kuma sugna la odhan maayo waayo shayga haddii sharcan laynaga reebo raalli ahaanshaha dadku isaga raalli noqdaan shayga la reebay oo xumaantuu xun yahay loo reebay dee raalli ahaanshuu xumaanshihii kama bi'inayo inay isaga raalli yihiinna dembigii kagama baxayaan ee waxay noqonayaan qaar dembigii iyo xaaraantii ku jiray noqonayaan marka wakhtiga midhuhu ay bislaadaan ay saalixa yihiin in la cuno wakhtigaasaa la kala iibin karaa inta ka horraysa aafaad baa ku iman kara dhibaatooyin baa ku iman kara markaasaa dhici karta inayna bislaanba intay aafa ku timaado ay baaba'aan qofkii muxuu ku qaatay xoolihii qofka kale ila wixii hadday ka dhexeeyaan inuu markaa ruuxii faa'iido inuu helo iyo inuu khasaaro dee wuxuu shabah ku leeyahay khamaarkii ayuu shabbahaya marka sidaas aawadeed wakhti ay bislaadeen oo ay saalix u yihiin in la cuno oo salaaxoodii u muuqday wakhtiga noocaasa waa inay noqotaa wakhtiga la kala iibsanaya laakiin ka hor in la kala iibsadaa waxay noqonaysaa mid xaaraan oon bannaanayn bay noqonaysaa can anas bni malik radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa can bayci simaari xata tuzhiya anas ibnu maalik waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam reebay can bayci simaari midhaha in la iibiyo xataa tushiya ilaa ay ay noqonayso mid wanaagsan ay noqonayso yacnii ishaaga waxaa loo jeeda waa ilaa inta ka bislaanayso oo mid la cuni karo wanaagsan ay noqonayso qiila wamaa tushiya waxaa lagu yidhi tushiya macnaheedu waa maxay qaala xataa taxmara wuxuu yidhi ilaa ay ka casaanayso yacnii ka bislaanayso qaala ara'ayta in manaca allahu ahamara qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam ara'ayta iiga warran in manaca allaahu thamarata hadduu ilaahay baajiyo oo uu diido athamarata midhaha hagaagoodiiyo bislaadkoodii hadduu diido ay salaaxa athamara bima yastaxillu axadukum maala akhiih muxuu midkiin ku bannaystay oo ku xalaashaday maalka walaalkii muxuu ku bannaystay oo xalaal ugu noqday xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa in rasuulku sala allahu aleyh wasalam reebay midhihii iyagaan bislayn in la iibiyo inuu reebay bisaylkoodii ka hor lama iibin karo midhaha wannahyu yaqtadii taxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn buu keensanayaa shayga nebigu sala allahu aleyh wasalam reeboo nahiyo wax xaaraannimo ka baajiya haddaan la helin waxaa lagu xambaarayaa cala taxriim xaaraantinimayn baa lagu xambaaraya inuu xaaraan yahay nebigu wuxuu reebay sala allahu aleyh wasalam midhaha in la iibiyo ilaa ay ka bislaanayso hadday bislaato waa la iibin karaa ka hor lama iibin karo xataa tusiya waa ilaa inta ka bislaanayso bisaylkana wuxuu noqonayaa midabkeedii cagaarkaa waa inuu isbeddelaya midabkay markii hore lahayd midhaha qaarkood dee waa cagaaran yihiin dee markay bislaanayaan way casaadaan qaar midab kale leeyihiin markay bislaanayaan way cawlaadaan marka midabkii qeedhinkaa weyna iska beddelaan oo midab bisayl waa inay noqdaan riwaaye waxaa ku soo aroortay qulnaa lianas maa zahwuha zahwiga midhahu waa maxay qaala taxmaru wa tasfaru way casaanaysaa wayna cawlaanaysaa wuxuu u jeedaa mar calaamadda zahwigu wuxuu noqonayaa inay casaato casaan dhiiga ay noqoto marna calaamadda bisaylku wuxuu noqonayaa inay cawlaato ayuu noqonayaa marka xataa juziya waa ilaa intay ka bislaanayso dabeedna marka waxaa lagu fasiray sahwigiina calaamadii bisaylka oo ah casaanta ay casaanayso haddii laakiin marka ay qeedhi yihiin aafaad baa ku iman kara dhibaatooyin baa ku iman kara waxay noqon karaan midhihii inay bislaan waayaan oo ay qaayisaan marka xoolihii dadka in lagu qaato baatil lagu qaataana ma bannaana fawaa'idka xadiiska lagala baxayo waxaa ka mida midhihii in la iibiyo sida midhaha timirtoo kale ilaa ay ka bislaato in la iibiyaa inaynay bannaanayn calaamadda bisaylkuna ama waa casaanta ama waa cawllaanta waxaa kaloo laga qaadanayaa markay bislaato dabadeed in la iibin karo waayo qaayaa loo yeelay xataa tuzhiya maa bacda xataa yukhaalifu xukma maa qabla xataa waxaa xataa ka dambeeya xukunkiisu waa ka duwan yahay waxaa xataa ka horreeya xataa waxa ka horeeya iibku wuxuu ahaa manhi mid la reebay waxa xataa ka dambeeya iibku wuxuu noqonayaa mubaax mid bannaan marka waxaa laga qaadanayaa markay bislaato in la iibiyaa inay bannaan tahay calaamadii bisaylkuna waa casaanta ama cawlaanta waxaa kaloo laga qaadanayaa intaynay bislaan ka hor in la iibiyaa xikmada loo reeba inay tahay inay aafaad ku iman karaan oo dhibaatooyin ku iman karaan oo midhahani ay qaayisi karaan oo baabi'i karaan deedna halkaa ay ka iman karto isqabsi iyo dood iyo isqabsasho ay ka iman karto waxaa laga qaadanayaa xoolaha dadka in baatil lagu cunaa inaynay bannaanayn walow kii u saaxiibkaha ah, raalliba ha ku noqdo in lagu cuno ya in xoolihii dadka baatil lagu cunaa inaynay bannaanayn baa laga qaadanaya can cabdillaahi bni cabbaasin radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi ibnu cabbaas waxa uu yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu reebay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam an tutalaqa arukbaan in lala kulmo dadkii safarka ahaa ee badeecadda ama xoolaha debadda ka keenay intaynay soo gelin oo aynay suuqa iman in laga hortago oo halkaa wax laga soo iibsado ayuu reebay nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu kaloo reebay wa an yabiica xaadirun libaad inuu u iibiyo mid joogaa oo beledka ku sugani libaadin mid baadiye ka yimi oo reer baadiya inuu wax u iibiyo ayuu reebay nebigu sala allahu aleyh wasalam qaala faqultu libni cabbaasin waxaan ku idhi buu yidhi raawigii soo wariyaa odhanaya waa taawuus ibnu cabbaas ma waxaan ku idhi buu idhi maa qowluhu xaadirun libaad muxuu yahay hadalkiisa xaadirun libaadin uu yidhi mid jooga oo magaalada ku sugani yaanu u iibinin mid reer baadiye ah macnihiisu waa maxay qaala laa yakuunu lahu simsaaran uma noqonayo dilaal u noqon maayo simsaarku waa maxay waxa weeye waa dilaalka waa wasiit bayna albaa'ici waalmushtari waa mid u dhaxeeya ka wax iibinaya iyo ka wax iibsanaya ayuu labada u dhaxeeyaa marka waxaa la yidhahdaa dilaal ayaa la yidhahdaa xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey marka xadiiskani wuxuu reebayaa in ruuxii reer baadiyaha ahaa ruux magaalada joogaa in wax u iibiyo ayaa laga reebaya oo loo diidaya sababta loogu diidaya waa maxay waxaa la doonayaa si waxaweeye dadku u kala intifaacaan qofkuna si basiita uu badeecaddiisa u iibsado ama eh, xoolihiisa u iibsado sababta nabiga sala allahu aleyh wasalam baa sheego wuxuu yidhi dacuu nnaasa yarzuq illaahu bacdahum min bacd dadka daayo ka taga qaarkoodba qaarka kale ilahayaa ka arsaaqay dadku markaa kala ceeshaan ee idinku iska daaya haddii waxa weeye marka ruux dilaali u iibinayo waxaa laga yaabaa qiimaha ugu qaalisan inuu markaa geeyo isagana waxaa dhici karta hadduu doono dee inuu wax dul saarto ya weliba dadka qaarkoodda way kala qariyaan qofka wax iibsanaya iyo qofka wax iibinaya waxaa dhici karta khiyaamo wax ahaynu soo gelin ayaa dhici karta marka dadki inay kala faa'iidaystaan oo kala ceeshaan baa la rabaa badeecadihiina aynay aad qaali u noqon waxyaalaha sababaya qaalinimadana waxaa ka mida yacni dillaaladaa sii ayaa markaa ka mida waxaaba dhacdo dadka qaarkood inay yidhaahdaan aniga intaa ii soo sii wax dheeraada ah haddaad ku hesho adigu qaado markaasaa laga yaabaa akhla maa yakuun waxa ugu qaalisan in wax ku soo iibiyo ayaa markaa dhici karta marka calaa kulli xaal yacni labada qayboodba in xuquuqdoodii la ilaaliyo ayaa markaa la rabaa iibka inuu u iibiyo qof joogaa oo xaadir ahi qof baadiye ka yimi wax u iibiyaa xadiidku waa reebiyaa cabdullaahi ibnu cabbaas markii la weydiiye la yidhi maxaa looga jeedaa inuu qof joogaa qof baadiye ka yimi wax u iibiyo reebista la reebaya maxaa looga jeedaa wuxuu uhi laa yakuunu lahu simsaaran uma noqonayo dilaal u noqon maayo asamsara waa dilaalnimada waxa isweydiinla dilaalnimadu ma midaan bannaanaynba mise waa bannaanta ahlucilmigu xoogaa waa isku khilaafaan masaladaas culamada qaarkood waxay yidhaahdeen dilaalnimadu haddii aan ujro lagu qaadanayn iyo mushqaayad way bannaan tahay haddii kale ma bannaana haddii mushqaayad lagu qaadanayo ma bannaana yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya haddii waxa weeye dilaalnimadii aanu qofku wax xaaraana samaynayn oo khiyaamo aanu la imanayn shay xaaraana aanu dilaalayn nooc khidmaa uu samaynaayo ixtikaar aanu samaynayn oo shaygii dib u dhigayn iyadoo dadku u baahan yihiin aanu odhanayn waxaan u iibinayaa si si yar si uu shaygu u qaaligaroobo umuurahaasoo dhan hadduu ka maran yahay waa bannaan tahay ujrona waa ku qaadan karaa bukhaari saxiixiisa waa baabaystay baab ku saabsan asamsara aasaarta qaarkoodna waa soo arooriyey in saxaabada qaarkood banneeyeen iyo aasaarta qaarkoodoo sheegaysa ujro in lagu qaadan karo labada mid walba ha yeeshee culammadu waxay dhaheen saniica bukhaari waxay u eg tahay haddii ujro lagu qaadanayo inaanu bannaynayn laakiin haddii ujro aan lagu qaadanayn mushqaayad inuu bannaynayaa saniiciisu u egi culamada qaarkood waxay kala qaadaan suuradan uu ku soo aroray xadiiskii qofka baadiyaha ka yimi iyo ashyaada kale ee markaa waxaa samsarada lagu samaynaya ama dilaalnimada marka tafsiil badan bay mas'alada geliyaan culamada qaar waxay yidhahan nahyigu waa liltaxriim waa xaaraantinimayn bacdi kale culamada ka midii ah waxay yidhahan nahyigu waa lilirshaad hadduu ka maran yahay waxyaalaha xaaraanta ka dhigaya nahyigu wuxuu noqonayaa irshaad buu noqonayaa sida aslaxa lagu hanuuninayo waxaana caddaynaysa qariinada ah dacuu yarzuqi illaahu annaasa bacdahum min bacdin iska daaya dadka ilaahay ha kala arsaaqiya marka waxa weeye qariinadaas waxaa laga qaadanayaa in baycu asaxayo baa imaamu shaafici yidhi ha yeeshee wuxuu yidhi yacni waxay noqonaysaa marka hore xaaraan hadduu qofku garanayo nahyiga og yahay xaaraan bay ka noqonaysaa shaafici baa odhanaya laakiin hadduu baycu dhaco baycu waa asaxaya calaa kulli xaal culamada qaar waxay ku xambaarayaan wakhtiyada ama ixtikaarka uu samaynayo ama khiyaanada uu samaynayo amaba shaygii badeecaddii dib u dhigayo qadarqadar baan u iibinayaa si uu qaarigaroobo dadkiina u baahan yihiin laakiin haddii kale uu yidhaahdo shaygan ii soo iibi walow haba yidhaahdo wixii ka badan intaa adigaa leh oo u banneeyo aniga intaa ii soo sii wixii ka ziyaadana adigaa siisanaya wixii ka badan adigu qaado ou saa ugu idmo dhibi kuma sugna hadduu yidhaha intaa ii soo sii ha ka badin ama ii soo iibiyo wuxuu baxo mushqaayad baan ku siinayaa mushqaayaddana qadarkeedu waa intaa yadana dhib kuma sugna ayay markaa yidhaahdeen calaa kulli xaal masalada kollay khilaafka badane ku jiraa noocaas weeye laakiin agsarka culammadu xaaraan kama dhigayaan daa'ifa min ahli ilcilmi baa waxay leeyihin waa xaaraan oo in la sameeyo ma aha mooyaane nasiixa inuu ruuxu uga jeedo oo ruuxanuun markaa uu caawinayo mooyaane inuu waxaweeye ujro ku qaataa mid u bannaan maaha mid ujro ku qaataa mid u bannaan maaha cillada marka laga eego inuu waxa waxaweeye la yidhi yarsuq illaahu nnaasa bacdahum min bacdin waxaa laga fahmayaa in badeecaddii jabnaato in loo jeedo laakiin ninkan joogay ee xaadirka ahaa dee qiimihii ashyaada waxa weeye halka ugu dambaysu geynayaa halka ugu dambaysa ayuu markaa geenaya marka khilaafka badan baa ku jira lakiin jumhuurku waxay u badan yihiin inaanu xaaraan cala alilaaq inaanu u noqonaynin can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam can ilmusaabana cabdulahi bni cumar wuxuu sheegay nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu reebay can ilmusaabana musaabanada waxa la yidhahdu reebay isagaa fasiraya wa hiya an yabiica samra xaa'itihi in kaana naklan bitamrin kayla musaabanadu waa maxay wahiya hiya musaabanadu damiirku wuxuu noqonayaa ililmusaabana an yabiica waa inuu iibiyo samara xaa'idihi beertiisa xaa'idka beertaa looga jeedaaye midhaha beertiisa waa inuu iibiyo in kaana nakhlan hadduu timir yahay bitamrin kaylan wuxuu ku iibinayaa timir kaylan timirtaasoo la beegaayo wuxuu ku iibinayaa xaaluu beegaya ayuu ku iibinaya wa in kaana karman hadduu cinab yahayna an yabiicahu waa inuu ku iibiyo bizabiibin zabiib ku iibiyo kaylan xaalu beegayo uu ku iibiyo ama baycan kaylan iib kayl ah oo la beegayo baycan kaylan oo la yidhahdo mastarkii baa laga sifaynaya wa in kaana zarcan hadduu zarc yahayna an yabiicahu inuu ku iibiyo bikayli tacaamin tacaam la beegayo inuu ku iibiyo naha can dalika kullih ashyaada dhammaanteed waa reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska fawaa'id baa ku sugan fawaa'idda ku suganna waxaa ka mida musaabanada in la reebaayo musaabanadana waa la fasiray waxaa lagu fasiray cinabkii in zabiib lagu iibiyaa inayna bannaanayn timirtiina in timir kaloo la beegaayo oo isaga loo miisayo ama kayl loogu galaamaynayo in lagu iibiyaa inayna bannaanayn ama zaracii raashinkii raashin kale oo isagana la galaamaynayo in lagu iibiya inay bannaanayn mid walbana qiyaas lagu samaynayo khulaasadu waxay tahay shay baa waxaa lagu iibinayaa cuntooyinkiiyo midhaha ka mida shay kale oo la jinsi ah iyadoo shaygaa kale yacni beeggiisa lagu beegaayo kan kalena la qiyaasayo cala sabiili mihaal waxaa la doonayaa in timir iyo laysku iibiyo timir kale marka midna waa la qiyaasay ama rudab iyo timir baa laysku iibinaya timirtu markay bislaanayso marka ugu horraysay bislaato waxaa layaha rudab rudabkii oo geedka saaran ayaa qiyaastiisoo timira lagu iibinayaa dee nooc ribaa baa soo gelaysa waayo shayga wax la jinsiya haddii lagu iibinayo shaygaasina yahay wax la cunayo dee waa inuu noqdaa yaddan biyad mislan bimislin altacaamu bialtacaami mislan bimilin xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey xadiiskaasi wuxuu sheegayaa macmar ibni cabdillahi almusani xadiiskaas alطacaamu biاlطacaami milan bimilin raashinkii mid kale oo la nooca marka lagu iibinayo waa inay isla ekaadaan oo aynay kala badnayn xadiiskii kale muxuu sheegayaa saxiixaynku aldahabu biاldahabi walfidatu biاlfida walshaciiru biاlshaciir walburu biاlburi waltamru biاltamri walmilxu biاlmilxi mislan bimislin yadan biyad aw kama qaal waa inay isla ekaadaan kolay baabu riba waa inoo imanayaa baabu riba ayaynu arki doonnaa waa inay noqdaan qaar la isla qaaraan kala badnayn waana inay noqdaan iyo biyad naqadna waa inay noqdaan marka zabiibta iyo cinabku waa isla nooc waayo geedka cinabka markuu midhuhu bislaadaan waxaa la cinab markay xoogaa raagaan ay qaayisaanna waxay noqdaan zabiib bay noqdaan zabiibta waxay ka soo jeeddaa cinab bay ka soo jeeddaa midhihii cinabku markay bislaadaan waa cinab iyagoo burburan oo biyuhu ku jiraan baa la cunayaa hadhow markay raagaan ee qaayaysaan waxay isu rogaan zabiib bay isu rogaan idan sabiibta iyo cinabku waa isla jinsi waa isla nooc iyo rudabkuna waa isla nooc haddii cinab lagu iibinayo zabiib sababtiina markaa la beego oo la galaameeyo maxaa la rabay inay isleekaadaan soo maaha islaekaanshihii lama xaqiijin karo islaekaanshihii lama xaqiijin karo marka waxay noqonaysaa riba inay soo gasho misliyadii baan lahayn inay isla eg yihiin baan lahayn waxayna culammadu qaacida ahaan yidhaahdaan aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul waa qaacido in la garan waayo shaygu inuu isla eg yahay in laga jaahil noqdaa waxay la mid tahay in la og yahay inay kala badan yihiin qaacida muhima aljahlu bitasaawi in la garan waayo oo aan la hubin inay isla eg yihiin waxay la mid tahay in la og yahay inay kala badan yihiin waayo shardigay ku bannaanaanaysa in laysku iibiyaa maxay ahayd mislan bimislin inay isla eg yihiin baa shardi ahayd marka ashakku fi sharti maanicun min aljawaas qaacido kale waxay yidhahdaan in laga shakiyo shardiga waxay diidaysaa bannaanaanshaha ilaan waxay ku bannaanaanaysay mar hadday tahay shardigan shardigii waa in la taxaquqaa la ogaadaa oo la xaqiiqsadaa inuu joogo haddaan la ogayn inuu joogo wuxuu ku bannaanaan lahaa weli ma joogay noqonaysa idan ma bannaana idan ma bannaana marka musaabanadu calaa kulli xaal waxay tahay shay marka ka mida cuntooyinka ama midhaha ayaa mid kaloo la nooca lagu iibinayaa midna waxa weeye hadduu doono geedka saaran yahay midna la beegayo la misayo oo la galaamaynayo timirtii haddii markaa geedka waxa saaran lagu iibiyo rudabka geedka saaran lagu iibiyo timir markaa la beegayo ama la miisayo miyaa la xaqiiqsaday yaqiin iyo dhab ahaan inay isleeg yihiin maya idan mar haddaan la hubsan inay isleegyihiin ma bannaanay noqonayso waa in la hubsadaa ilaaba ilaa inay yihiin cinabkii haddii la yidhaahdo zabiib la garaamaynaya lagu iibinayaa ama la miisayo ayaa lagu iibinaya miiskii la garay zabiibta inta galaan ay tahay ama inta kiilo ee ay tahay la garay laakiin cinabkii lama garanayo weliba cinabkii biyaa ku jira hadhow markuu yaro qaayiso wuu nuqsaamayaa waa kii xadiiskii sheegayey markii nebiga la weydiiyey sala allahu alayh wasalam rutab iyo timir ma laysku iibin karaa qaala ayanqusu rutabu idaa yabis ma nuqsaamaa buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam rutabku markuu qallalo qoyaankan badan iyo miiddan badani markay ka yaraato ma nuqsaamaya qaaluu nacam qaala falaa idan marba hadduu nuqsaamayo rudabku markuu qallalo yaa ha isku iibinina rudab iyo timir ruqso gaaraa jirto inoo iman doonto bayculcaraaya baa la yidhahdaa insha allah waa arki doonnaa oo taa waxbaa laga reebay markii hore itlaaqan inta loo reebo loo diidaa wax laga soo istisnooday waxbaa laga soo reebay oo iyada la banneeyey waa bayculcaraaya asalkii mamnuuca ahaa baa in ka mida la rukseeyey oo laynoo fasaxay oo laynoo idmay asalku muxuu ahaa rutab yaan timir lagu iibin rutabku waa maxay marka ugu horraysay bislaato ee miiddeedu ku jirto ayaa waxaa la yidhaahdaa rutab marka dambe ee ay sii joogto ee ay qallasho markaana waxa la yidhahdaa timir marka rutabku waa xaalad ay soo marayso timirtu marka ugu horraysay bislaato waxaa la yidhahdaa rutab marka dambe ay engegtee ay adkaatana waxaa la yidhaahdaa timir marka rudabkiiyo timirtii waa isla nooco mid waliba geetimiradkii bay ka baxeen waa laba xaaladoodoo kala dambaysa in laysku iibiyo waaba la reebay itlaaqan waayo waxaan la xaqiijin karin inay isla yihiin ayanqusu rutabu idaa yabis qaaluu nacam qaala falaa idan laakiin maxaa laga soo reebay oo laynoo fasaxay dadkii u baahnaa haddaba rutabka ee aan rudab helaynin ee aan beero lahayn lacagay rutab ku iibsadaanna aan haysan waxaa loo ruqseeyo loo idmay inay timirtii dhaafsadaan rutab laakiin qadar mucayana oo inteeya shan awr waxay qaadaan wax ka yara waabsan ilaa qadarkaasaa loo banneeyey intii kale waxay ku baaqi tahay diidmadii la diidee la reebay marka maslaxada ku sugan daraaddeed baa intaa nebigu uga soo reebay calayhi salaatu wasalaam dadkana u ruqseeyey shuruudaynay leedahay waynu arki doonnaa bayculcaraaya laakiin asalku waa maxay marka hore qaacidada guud qaacidada guud waxay tahay rudab iyo timir la iibin karo waayo waxaan la xaqiijin karin inay isleegyihiin zabiib iyo cinab layskuma iibin karo waayo waxaan la xaqiijin karin inay isleegyihiin haddamalaka yacni noocaas ayay markaa noqonaysa musaabanaana la yidhahdaa saracyada markaa saasoo kale weeye midho kasta ama raashin kastoo geedka saaran laguma iibin karo mid kale oo la beegaayo la miisayo oo isagu markaa geed aan saarnayn qiyaas ahaan looguma iibin karo haddii lagu iibiyo waxay noqonaysaa musaabanadii la reebay noqonaysa marka khulaasadu waxay tahay eh, rutabkan iyo markaa cinabkani geedkii bay saaran yihiinoo ku yaalliin waa la qiyaasayaa uun qadarka ku taallaa qiyaas ahaan waa intaa intaasoo nooca kalaan kaa siistay rutabkii waxay saarantahay dhirta waa la qadaray waa la qiyaasay waa intii waxaa lagu qiyaasay inay tahay yacni waxa weeyaan kun kiilo masalan markaasuu yidhi kun kiilo haddaba oo timir ah iga sii dee tan noocaasi markaa ma bannaanayso waxay noqonaysaa musaabana tan hore dhirtii bay ku taallaa waa la qiyaasay tan kalena waa la beegaya waa la miisaamaya ama waa la miisaya ama waa la galaamaynaya waxaa la mid ah cinabkii wuxuu ku yaallaa dhirtii markaasaa la yidhi qiyaastu waa intee waa intaa intii lagu qiyaasay oo zabiiba iga siiso yani waxay noqonaysaa musaabanada la reebay nooc zaraca masalano kale hadhuur ama digir oo sabuulkoodii ku jira oo dhirtii saaran ayaa marka waxa la qiyaasay markaasaa intaasuu noqonaya taqdiir ahaan ya cid taqaanaa markaa la odhanaya qiyaasa markaasuu intaasaan kaa siistay oo waxaweeye la nooca inuu isla egyahay lama xaqiijin karo waa la reebay marka baabkaasi wuxuu noqonayaa ribanimada daraaddeed in loo manciyey noqonaysa waxaa laga soo reebuun bayculcaraaya aynu arki doonna insha allahu tacaala kaasi waa istisnaa oo arki doonnaa ashyaada kale waxaa loo reebay ribanimada daraaddeed baa markaa loo reebay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk